شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii koob yo tobnaad iyo kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu nnebi baabu maa jaaa fii sifati izaari rasul sal slam waxaan ku soconnay sifaatka nabiga hadda hoosguntigii baan soo gaadhnay xadiidka boqol toban iyo sagaal buu hadda aniga ii calaamadaynayaa idinkana waa laga yaabaa inaad tiradaba iga horraysaan xadaana axmed ibnu maneeca albagawiyu qaala xadaana ismaaciil ibn ibrahim bnu culayata qaala xadaana ayuub ibnu atamata sakhtiyaani can xumayd ibni hilaal ibn hubayrat alcadawi abu nasr albasriyu hiqat caalim laysa lahu maiil can abi burdata qaala akhrajat waxay soo saartay ilaynaa xaggeenna caaishatu kisaa'an go mulabadan la huneeyey la karkaray yacni asaga dhanbaa duug ah iyo wa isaaran macwis khaliidan kakan oo adag fa qaalat waxay tidhi qubida waa la oofsaday ruuxu rasuul sal slam fii haadayni thawbayn labadaa mara asagoo leh ayaa la oobsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda waxa weeye adduunyada isagaa iska diidee adduunka iyo buurahoo dhan baa dahab u noqon lahaa marka qiyaas lagama qaato in asaga nabiga la faqriyeeye asagaa doortay calayhi salaatu wasalaam xadaana maxamuud ibni khaylaan qaala xadaana abu daawuud sulaymaan can shucbata can alashcad ibni sulaym qaala samictu cammatii eeddaday baan maqlay buuri eeddadaa la janne haddee eeddo hadda noo keenaa axaadiia waxa udha badan jadatii iyo eedaday iyo buxayraha iyo eh, eh, duxaybe iyo waxaasaa ugu dhib badan asagoo aabbaha kugu wadaaba kuu dhaanta mararka qaar <laughs> yaa waayahay rahan baa la dhihi jiray bintul aswad ibni khaalid laa tucrafu lama yaqaano eedada asagan baa yaqaana <laughs> tuxaditu iyadoo ka sheekaynaysa can camiha adeerkeed adeerkaa la jenne adeerkaba haddana madaxnuu saari cubayd ibni khaalid almuxaaribi weeye adeerkuna asagana ma naqaana dee qaala wuxuu yihi maya waa la yaqaan asaga waa waxaweye maaragtay waa waa saxaabi saxaabi wey cafwan raalli iga ahada asaga waa la yaqaanaa adeer kalan muuda qaala wuxuu yihi baynamaa waqti anigu amshi aan soconayo bilmadiinati magaalada madiino id idaa wakhtigaa insaanu waaba insaan khalfi gadaasheeda soconayo yaquulu dhahaya irfac izaaraka war isbaalka iska toosi ookoruaadbuwaryaa armarada kor qaad bulniho nin waalan baa tahay fa innahu inaad koru qaada ayaa atqaa lilaah ilaahay xaggiisa yaa atqaa mise anqaa atqaa baa aniga ii qorayaa taa ku wato adqaa lillaahi ilaahay amarkiisa taasaa u cabsi badanoo u yeelad badanoo amarka ilaahay baad qaadatay anqaa u nadiif badan lithawbika maradaada haddii kale qashinka iyo bakhtigay kaa qaadi ay kaa xaabin bulaacadahay kaa mari marka nadiif bay kuu noqone kor u qaad bur wa abqaa lithawbi sidoo kaleoo u daa'im badanoo xogaa bay kuu raagiyo baryaad qabioo kaa dhammaan maysa wey soo garan maysaan hadda waa layskaga tegay faashinka kolba nooc buu socdaay waayo dhexdeeda sarwaalkii lagu istaagi jira soo garan ee futada laga lelmin jiray hadda waa lasoo kor baa loo soo qaadaa soo marka yacni aqrabu min ataqwa weeye adqaada hore wa adallaha calayha liannahu yadullu ghaaliban calaa intifaa'i alkibri waalkhuyalaa soo ma artid qofka marada kor u qaada waxay tusi inuu khuyalaa iyo kibir ka dheeryahay wa akharu dawaaman lithawb maradana waxaa u raagitaan badan oo u joogitaan badan durba kaa dhammaan maysa haddaadan ku is istaagin fa huwa rasul sal slam faqultu yaa rasuul allahi inamaa hiya burdatun waa macawis malxaa'u ayada dhanba siibsiibanaysaoo madow waa macaws siibsiibanaysaoo sibiqsibiqabuur oo siibsiibanaysa qaala wuxuu idhi amaa laka fiya uswatun miyaadan igu daynaynin amaa laka miyana ku ahaanin amaa amaa hooyaay laka adiga miyaysan ku ahaanin fiya ay fii sunnati uswatun dayasho aniga maad igu dayn maxameda fanadartu waan fiiriyey faidaa izaaruhu nabi maxamed hoos guntigiisu ilaa nisfi saaqay wey labada dhodhon bartankoodubuu u joogaaba halkaasuba u joogaaba muxuudan hmm. qore xadiidka daciif weeye xadaanaa suwayd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullah mubaarak can muusa ibni cubaydata muusa ibnu cubaydata horey tarjamadiisa inaan usoo marnay ibnu nashiid arabadi abu cabdilcuza almadani daciif wa kaana caabidan can iyaas ibni salamat alakwac saxaabiga jaliilkaa ah weeye buu ku abtirsadaa iyaas ibni salamat alakwac alaslami abu salamat almadani hiqa can abiihi abii salamat alakwac ninkii orodka badnaa ee fardaha ka dheerayn jiray min alcaadiin orodka badnaa shanfaraha hataa wuu ka dheerayn jiray asagu maadaamuu saxaabi yahay ninkii geelii nebiga riday alyawma yowmu alyowmu yowmu rubac miyay ahayd eh, alyowma yowmu rubac rubac wa ana ibnul akwac un buu way kala cararayaan can eh, abiihi qaala wuxuu ihi kaana cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ahaa ya'taziru kii hoos guntiga ka dhigta ilaa ansaafi saaqayhi labadiida sodhodhon bartankooda wa qaala wuxuuna yidhi haakada kaanat izaaratu izratu saaxibii saaxiibkay hoosguntigiisu halkaas joogay yacni annabiya sal ly slam buu u jeedaa xadaana qutaybat bnu saciid abu raja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yiri qaala xadaana abulaxwa salaam slman xanafi can abi isxaaqa sabiciy can muslim ibnu nudayr muslim ibnu nudayr abu nudayr maqbuul weeye can xudayfata ibn lyamaan qaala wuxuu yihi akhada rasul slam akhada waa cafwan akhada waa qabtay rasul sal slam bicadlati saaqii cududayda iyo dhudhunkayga ayuu saa u qabtay buui ow amase saaqihii mise dhudhunkiisu nabigu qabtay labadaa waa mid makaygu qabtay mise kiisa cadligu waa cududiis iyo dhudhunkiisa wey faqaala wuxuu idhi haadaa kan ma mawjada nisfu ah mawdicu lizaari waa meesha loogu talagalay in marada la geeyo izaarka meesha loogu talageeyo hosdada isbaalka waa halkaa buui fa in abayta haddaad diidid fa asfala xoogaa yar ka hoosaysi fa in abayta haddaad diidid buu idhi falaa xaqa lilizaari filkacbayn falaa xaqa xaq ma jiro lilizaari izaarka filkacbayn xaq ma jira buu ihi labada eh, kacbaynka markaa la geeyo kacbaynka xaq ma jiro la geeyo waa hanqawga hoose iyo izaarka xaq uma leh ka daawod ka koraysa markaa iyadaa wey baabu de ma wax la midaa ah jira nabiga waa inagii soo marnay kaana idaa mashaa taqallaca takafa'a kaanamaa yanxatu min sababin inaga soo marna markayda xadaana qutaybata ibnu sacuud aburajal qaala xadaana ibnu lahicata cabdallah fii hilayn cabdallah ibnu lahicata ibnu cuqbata alxadrami abu cabdiraxmaan almisri alqaadi saduuqun eh, ikhtalada bacda ikhtiraaqi kutubihi wa riwaayatu ibnu lmubaarak wabnu wahbin canhu acdala can gayrihima wuu kaga xoog badan yahy walahu fii muslim bacda shay maqruun yani haddii cid kale lagu laarhana waaba socdaa can abi yunus abi yunus asagana sulaym ibnu jubayr ayaa magaciisa la yidhaahdaa addawsi abu yunus almasri mawla abi hurayrata iqa abi hureyra qaraabadiisu ahay can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi walaa ra'aytu ma arag shay an axsana ka qurux badan mir rasul sal sl indhahygu ma qabo nabi maxamed wax ka qurux badan buu kaana shams kaana waxaad moodaa ashamsa qoraxdu tajri inay soconayso dureeraysa fii wejhi hortiisa qorax baad moodaa nuurka yaa soconaya wamaa ra'aytu marag axadan asraca asraca ka degdeg badan fii mishyatihi socodkiisa min rasul sal slam kaanamaa waxaad mooddaa alardu arlada tudwa in loo duubo lahu rasuulka markuu soconayo dhalka in loo innaa annagu lanajhidu waanu dadaali jirnay buu leeyahay anfusanaa nafteenna wa inahu nabiguna lakayru muktariin mid aan isdaalinayninon uba aaba damba kala ahayn wey muktari baa la yidhaha muktari damba kamale uba aabayeelin mayo iska soconaya iska qabashanaya annaga nafti baa naga baxday asagana uu tartiibu u socdaa in dhulka loo soo laabaya aad moodaba damba kamaleba ninka ugu dheereeya asagoo caado u socda nabiga markaad la socotid waad ordun adugu isna tartiibun buu socon waayahay kaanamaa waxaad moodaa alardu tutwaa lahu innaa lanujhidu waanu isxiijin waanu isku dhabarjabin waanu ordi anfusanaa nafteenna naftaa naga bixi waanu isdhariijin wa innahu lakayru muktariin asagana waxaad moodaa inuusan hee marnaba dhaqaaqaynin baad moodaaba waaba yaraata marka idaa xadaanaa cali bnu xujmin asacdi wakayru waaxidin qaaluu xadaanaa ciisa ibnu isxaaq sabixiy can camr bni cabdillahi alhamadaani mawlaa an cumar dheh ibni cabdilaahi mawla wufrata cafwan qaala wuxuu uhi akhbaranii ibraahim ibnu muxamed min waladi cali bn abi aalib qaala wuxuu uhi kaana caliyun idaa wasafa nabi sal slam kaana qaala wuxuu dhihi jiray kaana wuxuu aha nabi maxamed idaa masha markuu socdo taqallaca suma jees taqallaca waa gooyn jiray weeye dhulkuu gooyn jiray taqadama hore maa soo marnay yacnii masha biquwatin wahimma xoog buu socon jira nabig alai slat dhulkuu goon jira wey kaanamaa waxaad moodaa yanxadu inuu ka hobanaya min sawin meel eh, daandegoo kore xadaanaa sufyaan bn wakiic qaala xadaanaa abi wakiic bn jarax bn raasi can ilmascuudiyi can cuhmaan bn muslimin ibn hurmus can naafic bn jubayr mudcim can cali bn abi aalibin radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu ihi kaana nabi sal slam idaa mashaa takafa'a waa goyn jira wey takafu'an goyn kaanamaa yanxadu min shababin jig jig buu socon jiray sidii faras dhammaystira nabiga aleyh salaat faraskaasa nabiga faraska nabiga lagu tashbiihine ee nabiga faras lagu tashbiihin maaye baabu maa jaaa fi taqanuci rasuul sal sl nabi maxamed iyo taqanuciisii taqanuc maxaan ku sheegnay ya taqanuc maxaa la yidhahdaa baasha yaree hoosta laga gashado ee waxa weeye iska yar weeye oo madaxa markaad saliid marsatid baad ayada madaxa gashan si cumaamadaada iyo dharkaaga aysan dufankii waxay u taaban taqanuc baa la yidhahdaa waa mara yaro saliidda sideeda u ekaata markaad way madoobaata xadana yuusuf ibnu ciisa qaala xadana wakiic bn jarx bn ruaasi qaala xadana rabiic ibnu sabix can yaziid ibni abaan can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ar sal slam yukthiru kii badiya alqinaaca qinaaca kaanna waxaad moodaa thawbahu dharkiisa thawbu zayaatin baad moodaa xalay maxaan kusoo sheegnay saanicu zayd ama baayicu zayd nin saliidda ka shaqeeya maradiis istiraashada saliidda haddii say u maraysa istiraash catir noqoto marka catir catir baa catir waa catir yaroo dharka laga hooseysay marka ay dhaha weeye baabu maa jaaa fii jilsati rasuul sal sl nabi maxamed iyo hay-atu fadhigiisii jilsa xadaana cabd bni xumaydin qaala xadaana cafaan ibn muslim qaala xadaana cabdulahi bni xasaan can jaddatii ayaydii ayaydii baan xalay soo marnay can jaddatayhi labadiisii ayeeyo xalay waxaan ku sheegnay safiye iyo iyo duxayba cabladana waxaan ku nidhi calbaa waaba aabbahood marka ayadaha weeye marka xalay baan ku soo hormarnay saciid ibni cabdiraxmaan ibni xasaan abu cabdilaahi almaqsuumiyi hiqa can kaylata kayladaana bintu makhramata annahaa ra'at waxay aragtay xadiidka xalay marka intaa waxaan uga socdaa xalay baa wuxuyna yidhi lahu qisa qisadiibu meeshan ku sheegi doonaa marka waa qisadaan ku yidhi waan u tegi doonnaaye iska suga waxba degdegine waa qisadaan idhi weeye qaalat waxay tidhi makrama annahaa iyadoo haweeneeda qayla ah ra'at waxay aragtay rasuula sal ly slam fi lmasjidi masaajidka wa huwa nabiguna qaacidun uu fadhiyo alqurfudaa qaacidun qaacidun ilqurfudaa fadhi daanyeerayn mid u fadhiya uu yahay ii tilmaama hadda dayn maaye fadhi daanyeeraynta caadi u kada lobsa maya awe wakaa fadhi daanyeerayn fadhi miskiinna waa la yidhahdaa daanyeerka saa u soo fadhiistade maya taa waxaa la yidhaha garwaaxaysi ama doonyaysi baa la yidhahdaa way soo socotahay labada gamcood halkaa dul saar haa waa fadhi daanyareyn wataa wataa kaana ma aha kaasi waxa weeye waa mid kale oo waan tilmaami doonaa waa iman qaalat waxay tihi marka falamaa goorti ra'aytu aan arkay rasuula sal slama hee almutaqashica fi ljilsati almutaqashica asagoo ku noqday maxay yacnii mid isku miskiiniya markaankaasaba fi ljilsati urcitu waa lay argagax geliyey min alfaraqi cabsi darteed urcitu waa la igariiriyey bay min alfaraqi cabsi darteed waxay islahayd waa merig la babinayo xagga laga taagan yahayo hareeraha laga taagan yahayo sida boqorada saa u fadhiya asxaabtiis ka dhex fadhiyaa saasuu fadhiya waa caadi waa nabi markaasay islaantii wayba gariirtayba xadaana saciid ibn cabdiraxmaan almakhsumiy wakayru waaxidin qaaluu xadaana sufyaan can zuhuriyi can cabaad ibni tamiim can camihi adeerkii cabaad ibni tamiim ibnu khaziyat alansaari almaazin almadani hiqatun qiila inahu lahu riwaaya awowgiina waxaa la yidhahdaa cabdulahi ibni zayd ibni caasim alansaari baa la yidhahdaa can camihi adeerkii baan u jeedaa awowgii ma adeerkii annahu ra'aa nabiya nabigu arkay sal slam mustalqiyan asagoo jilbageli jiraystay jilbigari waa taqaan asagoo qadaadqadaad mustalqiyan asagoo qadaadqadaadsaday filmasjidi masjidka waadican dhigay ixdaa rijlay labada lagood calal quraata kala duldhigay waxaa la yidhahdaa jilbigeeljirayn baa la yidhahdaa waa inuu qofku dhabarnabar u seexdo labadaa gamcoodna halkaa qadaadkaa saarsado kabacdina maxay sameeyo labada lagoodna saa isu dul saara wey gurigaaga markaa joogtay saad u seexatid weye xadaana salamatu ibnu shabiib almasmaciyu abu cabdiraxmaan axujriy naysaburi iq qaala xadaana cabdulahi bn ibrahim almadani cabdulaah ibn ibrahim ibn abi camrin alhafaariy abu maxamed almadani matruuk wanasabu ibn xibaan ila alwadci waa wadaac buu dhihi jiray ibn xibaan qaala xadaana isxaaq bn muxamed alansaari isxaaq ibn muxamed alansaari majhuul tafarada canhu cabdulahi bn ibrahim alhafaariyu lahu aladii qablah can rubayx ibn cabdiraxmaan ibn abi saciid alkhudriy almadani maqbuul buu dhaha xaafidku waa daciifu dhaha can abiihi aabihi marka aabihina waa cabdiraxmaan ibn sacd ibn malik eh, ibn sinaan alansaari alkhasraji abu xafs ibn abi saciidin alkhudri almadani can jadihi awowgii abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacala canhu ardaa qaala kaana wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi saciid alkhudri kaana wuxuu ahaa rasuul sal slam idaa jalasa markuu fadhiista fi lmasjidi masaajidka ixtabaa biyadayhi labadiisa gacmood mid ku doonyaysta ama ku garwaaxaysta sidee weeye saasina wakaa khudbada laakiin nahdi baa ku soo aroray xilligay socoto lama ogola baabu maa jaaa fii tukaati rasuul sal slam halkaa inoo joogo hada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wa mowlaana muxamedin sal slam